ahaan ujeeda shiikhu uu noogu alifay kitaabkan sheekha mualifka ah ee kitaabka iska leh waa a'imada waaweyn cilmiga ahaa oo weliba muxadisiinta ayuu ka mid yahay alimaam alxaafid alxuja alfaqiih shaykhu lislaam abubakr axmed ibnu ibraahim ibnu ismaaciil ibnu alcabaas aljurjaani alismaaciili alshaafici saaxib asaxiix wa shaykhu shaaficiya yacni tarjamada noocaas waxa siinayo saa ugu tarjamaynaya alimaam dahabi kitaabkiisa siyar aclaam nubala ayuu tarjamadaas uu shiikhu saa ugu sheegaa waa nin xufaadii aimadii xaafidiintahayd ka mid ah abubakr ismaaciili waa faqiih waa muxadid magaca shaykhulislaam la yidhaahdana waa u qaatay laqabkaas kunyadiisa abubakara la yidhaahdaa magaciisana waxaa la yidhahdaa axmed ibnu ibraahim ibnu ismaaciil ibnu cabaas yacni waxaa loo nisbeeyaa nisbadiisa jurjaan meel la yidhaahdo waa magaalo iqliim oo faris ka tirsan waay dhulkaas faris la yidhaahdo gobolka tirsanaa jurjaan la yidhaahdaa waa wuxuu ka mid yahay a'immada shawaaficda shaaficiyiinta a'immadoodii waaweyneed ee muxadisiinta ah ayuu ka mid yahay waqtigiisiina isaga shawaaficda shiikhuu ahaa shiikhii shaaficiyiinta dhan ayuu ahaan jiray wuxuu dhashay sheikhu laba boqol iyo toddobiyo toddobaatan markii hijrada nebiga ahayd salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi ayuu sheikhu dhashay laba boqol toddobaatan iyo toddoba ayuu dhashay wuxuuna dhintay saddex boqol iyo kow iyo toddobaatan hijrada nebiga markay ahayd saddex toddobaatankii ma dhoweyn soomaa wakhti aad u fog asagoo marka cumrigiisa uu yahay wuxuu dhintay afar sagaashan sano sagaashan afar jir isagoo ah ayuu dhintay weyaan marka sheekhu culummo waaweynoo dadka wakhtigiisii joogtay ah oo aad u tiro badan ayuu cilmiga ka qaatay hadday fiqhi tahay hadday xadiid tahay hadday luqa tahay haddii dhinac walba ay tahay tafsiir tahay maado kasto wuxuu ka qaatay ahlu cilmiga waqtigaa joogay waxa ugu waaweynaa culimmadiis lama soo tirin karo imaamu dahabi aad u tirinaya magacyadoodo dhan buu tirinaya dad alla dadka wax ka qaatoo dhan buu tirin laakiin waxaa ka mid ahaa dadka macruufka la yaqaano oo wax ka qaatay abu yacla almawsili baa ka mid ahaa waxaa ka mida ah alimaam ibnu khusayma saaxibu saxiix imaam alaima ibnu khusayma waad garanaysaan oo kitaabka saxiixa iska ayaa mashaa'ikhdiisii ka mid ahaa waxaa ka mid ah alimaam albagawi oo muxadidkana ah mufasirkana ah oad garanaysaan raggaas baa culammadiisii wax uu ka soo bartay oo ka mid ahayd weeyaan asagana dad badanoo aimo fara badanoo waaweyn baa wax ka baratay runtii lama soo koobi karo laakiin waxaa ka mid a alimaam alxaakim saaxib almustadrak ood garanaysaan baa aimadii dadka wax ka bartay ka mid ahaa weyaan sidaa darteed sheikhu yacni runtii tasaaniif badan buu lahaa kutubo badan ayuu qoray tasaaniif fara badanuu lahaa hadday tahay xadiidka haddii ay tahay fiqhiga dhinac walbaba kutub badanuu ku lahaa kutubo badan ayuu shiikhu qoray waa shiikh wuxuu ahaa zamankiisii rixla loo soo samayn jiray dadka wakhtigii hore markay nin caalima ah oo meel fadhiyo oo tadriis bixinayo culuum lagu yaqaano la maqlo jihooyinka ardadoo dhan baa looga imaan jiray waa loo safri jiray iyadoo aan diyaarada jirin iyadoo aan gawaari jirin iyadoo aan maraakiib maarata socoto jirin baa ama badda doomo loogu raaci jiray ama awr iyo maaragtay farda iyo wax lamida loo raaci jiray ama loo lugeyn jiray masaafo dhan ayaa loo jeri jiray in halkaa inta la tago qofka cilmiga alrixla ilaa talab alcilmi baa ladhaha maada aaday ay culammada xoga qoraan cilmiga in loo rixlaysto loo safro oo maaragtay loo qariibo oo qofku wax barto saasay a'immadu samayn jireen marka dadka loo rarto oo cilmiga loo soo aada buu ka mid ahaan jiray dadka aanan soo gaarin laakiin aad u jeclaa inay la kulmaan waxaa ka mid ahaa sida maalan xamsat bni yuusuf oo waa alimaamu dahbi kitaabkiisa siyarka uu ku sheegayo wuxuu leeyahay xamsat ibni yuusuf samictu daara qudniya yaquulu qad kuntu cazamtu hayra mara an arxala ilaa abi bakr ismaaciili falam urzaq buu leeyahay wuxuu leeyahay alimaam daar qutni oo muxadidka a ah taqaanaa baa wuxuu odhanayaa waxaan goostay hal mar waxaan ahayn in badan baan waxaan qalbiga ka goostay inaan u safro alimaam abubakrin ismaaciili inaan cilmi u doonto ayaan niyeystay oon casiimo gaaray buu leeyahy laakiin falam ursaq layguma irsaaqin inaan la kulmo ilaah iima qadarin a'immadu sidaasay ahaayeen waxa loogu raranayo meelaha looga imaanayana waxay ahayd waa cilmigooda ay leeyihiin iyo maaragtay waxa istifaadada ay ummadda u faa'iideynayaan baa loogu raran jiro cilmiga loogu doonan jiray marka kutubtiisii waxaa ka mid a ah risaaladan yartaa risaaladan waa risaalo yar oo runtii muctaqadka ahlu sunnaha uu ku caddaynayo ictiqaadka ahlu sunnahu ay leeyihiin oo ay kaga soocan yihiin dadka aan ahlu sunnaha ahayn ahlubidaca ah dadka ahlubidaca ay kaga soocan yihiin yacni taas ayuu maaragtay muctaqadkaas sheikhu ayuuna barayaa waxaan ku arki doonaa muxtawaha kitaabka uu leeyahay aaday u tiro badan tahay fiqraad buu leeyahay yacni faqrooyin ayuu u samaynayaa ilaa wuxuu gaarsiinayaa sagaashan iyo meelahaas baanumar wuxuu gaarsiinaya lixdan iyo laba faqro ayuu gaarsiinayaa inkastoo qaar mukarara ay ku jiraan soo noqnoqonayo fiqrooyin sidaas uu kaga hadlayaa ou leeyahay ahlu sunnaha wayarawna kada wayarawna kada wayarawna kada sidaasay arkayeen saasay ka diin dhigan jireen ahlu sunnuhu sidaasay ahaayeen marka waxa weeye masaa-isha uu ka hadli doono sheikha wuxuu u hormarin doonaa itibaaca ilaahay rasuulkiisa oo la raaco kitaabka iyo sunnada oo la raaco ayuu u hormarin doonaa wuxuu shiikhu kaga hadli doonaa masaladiisa masalatu alasmaa wa sida ay dadka muslimiinta firqooyinkii soo maray ay ugu kala tegtegsan yihiin iyo madhabka ahlu sunnuhu ay qabaan ahlu sunnuhu mar walbaba waa wasad wa iyaga ayaa dhexdhexaad ah bayna altafriid waalifraad labadaasi u dhaxeeya xadgudubna ma sameeyaan oo ghuluwi ah taqsiirna ma sameeyaanoo kama gaabiyaanoo kuma gabadfulaan arrintani wey dhexdhexaad wey mar walbaba marka masaladaa sifaadka siday ka aaminsan yihiin ilaahay sifaadkiisa asmaadiisa wuu ka hadli doonaa sheikha wuxuu ka hadli doonaa masalat lqadar ayaga lafteeda firaqa muslimiinta isku khilaafeen qadarka ilaahay masalat lqadarna wuu ka hadli doonaa wuxuu ka hadli doonaa mar walbana wuxuu isbaatinaya madabka ahlu sunnaha ayuu sugayaa wuxuu ka hadli doonaa musanifkaan arki doona masalada la yidhahda masalat alqur'aan qur-aanka laftiisa yacni maaragtay bay khilaaf ka muujiyeen dadka ahlu bidaca ah oo yidhaahdeen waa makhluuq qur-aanka sida annagana loo abuuraa loo abuuray ahlu sunnahuna ma qabaana waxay leeyihiin qur-aanka laysa bimakhluuqin waa kalaam llah oo qadiima wey ma ahan shay makhluuqoo la abuuray ma ah masaladaasna aad buu uga warrami doonaa wuxuu ka hadlayaa shiikha oo muxtawaha kitaabka ka mid a ah. masalada la yidhaahdo yani maaragtay masalat liimaan tacriifta ahlu sunnaha masalada iimaanka laftiisa bay ka hadlaan iimaanku tacriiftiisu muxuu yahay ma qalbiga keliya inaa ilaahay ka ictiqaadisaa khalaas haddaad tahay sida murji'adu ay qabaan haddii marba ilahay qalbigaa ka ictiqaadaysa khalaas mu'min kaamilaa tahay ma waxa weeye carabka iyo maaragtay keliya ictiqaad miya lagaa rabaa sida ay aymo qaar culamo kale ay qabaan mise saddexdaba inaad kulansato waa laga maarmaan carabka inaad ka rumayso qalbigana ka ictiqaadiso xubnihiina jawaarixdiina inaad la timaado masalada ahlu sunnuhuna ay qabaan tacriifkoodu iimaanka markay tacriifinayaan waa in saddexdaba ay kulansadaan dad badan oo ahlubidaca ah ayaa ku khilaafayaan arki doonno wuxuu ka hadli doonaa sheikha masalatu takfiir dadka maxaa lagu gaalaysiiyaa masalada gaalaysiinta dadka la gaalaysiiyo maxay tahay yacni masaladaasna wuu ka hadli doonaa ama shacab ha la takfiiriyo oo fardi fardiya ha la gaalaysiiyo ama xukuumada iyo dowlada muslima ha la gaalaysiiyo masaladaas maxay ahlu sunnuhu ka qabaan wuu ka warrami doonaa ahlubidacaas maxay ka qabaan waa arki doonaa insha allahu tacaala wuxuu ka hadli doonaa waqtulfitanka marka la joogo masaladaas fitnada maxay tahay mowqifka ahlu ay yeelanaya markii waqti fitan la joogo mowqifka laga rabahay ahlu sunnuhu muxuu yahay wuu ka warrami doonaa shiikh waa arki doonaa biidn illaahi tacaala wuxuu ka hadlaya wax la yidhahda masalat alkhuruuji cala alxukaam dadka madaxda muslimiinta u ahi haddii xataa macsiyo ay ka dhacdo oo kabiire ay la yimaadaan cusaad ay yihiin ama jowr ay sameeyaan iyo dulmi ma lagu bixi karaa ma lala diriri karaa mise lalama diriri karo yacni maarata ma la ateecaya mise lama aeecayo jihaad ma loo raaci karaa mise looma raaci karo masaa oo dhan ayuu madhabka ahlu sunnaha ayuu taqriirinayaa waan arki doonna insha allahu tacaala wuxuu ka hadlayaa oo kitaabkeennaan ku arki doonna masaaisha qiyaamaha ku saabsan masaaisha qiyaamaha ku saabsan ayuu ka warrami doonaa masaaisha qiyaamaha way tiro badan tahay waxaa ka mida maalan qofku markuu dhinto qabriga uu galo in malaa'igu ay weydiinayso su la weydiinayo waa ka mid waxaa ka mid ah yacni in uu jiro waxa la yidhaahda cadaabu alqabri wa naciimuhu qabriga inuu cadaab leeyahay laisku cadaabo iyo in maaragtay laiskugu nicmeeyo dad badanoo cadaabuqabriga inkirsan oo ahlubidaca ka mid ah ayuu ka hadli doonaa masaaishaasaan arki doona waxaa ka mid ah waxyaalaha qiyaamaha uu kulansanayo oo shiikhuna uu ka warrami doono shafaacada nabiyulaahi maxamed uu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ambiyadu ay shafeecayaan malaa'igtu ay shafeecayso baabu shafaaca ummado badanoo shafaacada inkarsan sida khawaarijtii muctasilada ayaan arki doona ka warrami doonaa haddii alla yidhaahdo masalada waxaa ka mida ah dadka ahlu kabaa'irka ah marka ay cadaabka galaan uusan ilaahay cafinin dembi kabiiraa uusan ka tooba keenin buu ku dhintay markaasuu ma cafinina waa u ciqaabay cadaabka ma lagu waarinayaa mise waa laga soo saaraya masaladaasna wuu ka hadli doonaa madabka ahlu taqriirinaya inaan ku waaraynin gaalada ay tahay waxa lagu waariye qofka adnaa iimaanin leh in laga soo saari doono masaa ka mid ah xawdka nebiga ka mid ah calayhi salaatu wasalaam miisaanka ayaa ka mid ah waxyaalahaasoo dhan ayaan kitaabka ku arki doonaa muxtawayaadka kitaabka uu leeyahay ayay ka mid tahay oo insha allahu tacala aan ku arki doono kutubta marka caqaa'idka la yidhaahdo caqaa'id ahlusunna yacni maxay tahay maqsuudka laga leeyahay oo culammada u qoreen ama loo akrinayaa qasadka loo akhriyey ama culammadu ay u qoreen oo rasaa'il mustaqila ay uga dhigeen madax bannaan kutub gooniya ay u qoreen maxay tahay qasadku waxa weeye waxa weeye dadka muslimiinta in ay ku noolaadaan markay adduunka nool yihiin caqiido saxiixa iimaan saxiixa inay ku noolaadaan caqiidadii nebiyulaahi moxamed uu la yimid calayhi salaatu wasalaam saxaabada ridwaanullaahi calayhim ay ka soo guuriyeen muctaqadkaas inay dadku ku sugnaadaan oysan midig iyo bidix midna uga leexanin horta sidaasay u sameeyeen weliba waxaad culammadu u sameeyaan kutubta axaadiista markii la qoro ayadoo axaadiista ay sunnadii tahay oo sunnada nebiga ay ka warramayso bay haddana muctaqadkay gooni uga soo saareen oo rasaa'il gooniya bay u allifeen culummadii maaha culamo hadda joogto waxaan sheegayaa dadkii hore sida abubakar ismaaciil hadda taarikhdiisa aan sheegayna kii nin dhashay hijiradii nebiga calayhi salaatu wasalaam weye kitaabka uu qoray waa kaa weeyaan iyo a'immadii ka horraysay kutubtii ay qoreen waxay u sameeyeen yacni waxay ka sooceen axaadiistiibay ka sooceen si dadka caqiidadaas saxiixa ay ugu sugnaadaan oo ay uga badbaadaan bidacda iyo falsafaadka iyo maaragtay cilmulkalaamka waxa la yidhaahdo iyo falsafooyinka inay ka fogaadaan iyo ahwaada ayuu ay culammadu u diiwaaniyeen kutubta u qoreen waxaad ogtihiin markii ilaahay nabiylaahi maxamed uu soo diray salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ilaa waktigii khulafaa raashidiin cahdigoodii islaamka wax bidco ahoo soo dhex gashay ma jirin wakhtigii cali ayaa waxaa bilaabatay niman khawaarij la yidhaahdo baa ugu horreeyey iyo raafida raafidana markaasay samaysteen oo shiicadii ah ay soo baxeen wakhtigaasay soo baxeen wa kadaalika waxaa bilowday cahdigii saxaabada dadkoodii ugu cumriga dheeraa sida ibnu cumar iyo anas ibnu maalik iyo dadkii cumriyey yani waxay soo gaareen nimanka qadariyada la yidhahdo alqadariya firqa la yidhaahdo baa bilaabat ha jirto laakiin madhab muntashira oo bidcaa oo lagu faafiyo mujtamaca dhexdiisa ma aynan jirin muslimiinta dhexdooda alumma islaamiya laguma faafin jirin xataa dowladdii bani umaya dowladdii bani umaya iyaga laftooda intii cahdigii ay wateen wakhtigii ay jireen lama ogolaan jirin qof mubtadica inuu bidcadiisa daahirsado kii bidcadiisa daahirsado dowladdaas waxbay ka qaban jirtay waa la dili jira hadduu mubtadic yahay markii bacda iqaamati alxujati calayh marka xujada lagu oogo oo bidcadiisa uu ka noqon waayo baa laga takhallusi jira oo la samayn jiray si aysan muslimiinta bidcadu ugu faafinin waa laga ilaalin jiray laakiin markii la gaaray fii casri bani bani alcabaas cabaasiyiinta zamankoodii markii la gaaray ayaa waxaa bilaabatay in la yidhi ay madaxdii muslimiinta warkaasoo reer bani lcabbaas ay ku qanceen in falsafadaha iyo luqooyinka kale culumta ku qoran in la tarjamo sida maalan griiga oo kaleeto alyunaan falsafat alyunaan in la tarjamabay ay codsadeen dowladdii baa tabannisay bani lcabbaas waxay dhahen hala tarjamo baynamaa aan bani umaya aysan ogolaan jirin maxaa yeelay dadkaas waxooda muctaqadkooda inay muslimiintu soo dhexgalaan bay diidanaayeen ma ogolaan jirin laakiin cabaas waxay ogolaadeen cabbaasiyiintii in kutubtaa la tarjamo yacni griigoo kaleeto in falsafaadkiisa la tarjamo iyo culumtoodii yacni hindigo kaleeto hindooskii oo kaleeto la tarjamo buudiyiinta nimanka la yidhaahdo in waxoodii la tarjamo ruumaanka in maaragtay waxoodii la tarjamo tarjamaadkaas luqadahaas in la tarjamo oo carabi loo bedelo ayay maaragtay yani dowladda bani cabbaas ayay codsatay oo ay ka faa'iidaystaan xagga zaraacada xagga tibbiga iyo caafimaadka xagga sanaacada iyo maarata waxay la mid ah inay kaga faa'iidaystaan bay marka hore ugu talagaleen markaasaa tarjamadii waxaa la tarjamo wax kasto ay lahaayeen baa la wada tarjamay ilaa ilaahiyaadkoodii wax caqiido u ahaa inta la tarjamay carabi laga dhigay waxyaalihii wataniyiintaas oo kufaarta caqiido u ahaa xataa oo ilaahiyaadkoodii ah baa la tarjamay tarjamaa lagu sameeyey luga carabiya loo tarjamay maalintaas weylaad fara badan ayay tarjamadaasi la timid dhib weyna la timid oo dadka muslimiinta ay soo gaarsiisay ilaa intaasoo firaq ay muslimiintu soo mareen ay ka soo dhexbaxeen khawaarijtiibaa usuul samaysatay muctasiladiibaa samaysatay raafidadiibaa usuul samaysatay jahmiyiin niman la yidhaahdabaa soo baxay qadariyadiibaa usuul kulligood wada lahaa aljabriya almurjia fulaan fulaan tiri waxaasoo firqooyina baa muslimiinta dhexdoodii ka soo dhex baxay waxaasoo firqooyina qolo walbaba ay maarata ayadu manaahijteeda iyo waxeeda ay leedahay manhajkeeda ay samaysato firqooyinkaas ayaa maarata samaysmay weyaan laakiin ilaahay subxaana wa diinkiisa isagaa ilaalinaya ilaahay qur wuxuu ku leeyay innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun qur-aanka waad aragteen hal qofoo hal xaraf kusoo siyaadin kara male maxaa yeelay waa ilaahay wuxuu ugu talagalay in suduurta lagu qaado qalbiga lagu qaado qofka waa xifdiis waa xifdisan yahay maanta haddaad hal xaraf khalado ilmaha yarkaaba ku toosinaya kudhahay sax maaha xarafaa ziyaado kusoo dartay buu kuleeyahy ilaahay baa ilaaliye subxana watacala waa dhowrsan yahay sunnada nebigana calayhi salaatu wasalaam allah wuxuu u soo saaray rijaal nuqaad ah ahlu sunno ah oo wax alla wixii ku soo darsamo oo bidcooyin ahoo sunnada soo dhex galo dad taftiitinayo kala saaray oo xadiidkan hadduu mawduuc yahay oo nabiyulaahi maxamed lagu been abuurtay waa mawduuc waa muftara calayhi dhahayo hadduu daciif yahay waa daciif odhanay hadduu saxiix yahoo la xujaysan karo ama xasan yahay sugayo ayuu ilaahay u soo saaray sidaa darteed bay marka waxay difaac u galeen dadka ahluxadiidka la yidhaahdo difaac waxay u galeen yacni in ahlu bidaca iyo waxa ay wataan bidcadooda cilmulkalaamkii iyo falsafadiiyo dadkii ka tiro badatay in lagu radiyo oo ummadda loo bayaaniyo ayay bilaabeen dadkii muslimiinta ahaa wakhtigaas waay qarnigii labaad oo hijriga ayay waxay bilaabeen in ay la diiwaaniyo kutubta caqiidada in la diiwaaniyo ayay bilaabeen a'immada wakhtigaas ayay bilaabeen oo dadka ay sugaan baraan caqiidadii ahlu sunnaha inay tahay caqiidadii saxaabada ridwaanulahi calayhim asxaabta nabiga calayhi salaatu wasalaam inay tahay caqiidadoodii inay dadka baraan ayay kutub munfasil ah ka soocan kutubtii xadiidka ayay u diiwaaniyeen oo kutubta caqiidada ah oo ictiqaadkii saxaabada ridwaanullaahi calayhim lagu qoray walidaalika dadka culammada ahlu sunnaha ay marna isma khilaafin xagga muctaqadka isuma khilaafin xagga caqiidada hadda soo afar madhab oo muntashira sooma jiraan oo caan ah madaahibtu afarta keliya ma ahayn way ka badnaayeen laakiin afartaana talaamiid badan yeelatay oo meel walba maarata cilmigii geysay sida maalan axnaafta maalikiyada shaaficiyada xanaabilada afartaasaa faaftay afartaa imaam oo a'immadaas waaweyn ahaa iyo ardaydoodii iyo maaragtay wixii la mid ahaa marna muctaqadka iskuma aynan khilaafin caqiidadoodina waxay ahayd caqiidadii saxaabada ridwaanulahi calayhim saxaabada ridwaanulahi calayhim caqiidadoodii ayay ahayd kutubo fara badan waxay isku khilaafeen yani madaahibtaas waxaa la yidhaahdaa waa alfuruucu lfiqhiya la yidhaahdaa waxyaalaha fiqhiyaadka fiqiga oo faracahe asal ah asal aan ahayn bay isku khilaafeen usuul marna iskuma khilaafin iyo muctaqad marna waxay isku khilaafeen waa furuuc fiqhiya wa sidaa darteed bay culummada ahlu sunnaha ah ee madaahibta wakhtigaas u nisba sheegan jiray kutub aad u tiro badanay masaa'ilkan ka qoreen culammada shawaaficdo kale hadda haddaad soo qaado cilmulkalaamka aaday ula diriri jireen falsafadda aaday ula dagaalami jireen bidcooyinka aaday ula diriri jireen waxaasoo dhan kutubta ay qoreen markaad aragtid inta hadda matbuuca ah baaba tiradii ka badato taabacan oo shawaaficda keliya ay leedahay rasaa'ilka waxaa ka mida ah risaalada oo sheikhaan abubakar ismaaciili ashaafici ou qoray waxaa ka mid ahaa alimaamu almusani oo tilmiid shaafici ah kitaab wuxuu leeyahay la yidhaha sharxu sunna oo isagana intaanoo kale ah oo caqiidadii ahlu sunnaha uu ku sharaxayo musanina waa ardigii shaafici wey imaamu shaafici ardigiisuu ahaa waxaa ka mid ah yani dadka qoray imaamu la'ima ibnu khusayma kitaab la kitaabu tawxiid uu leeyahy oo culammaada shawaaficdu ka mid ahaa waa kitaab laba mujalado aad u qiimo badan weeyaan waa matbuuc waa la helaa waxaa ka mid ah culammada shawaaficda wax qoreen kitaabka sheekha la yidhaahdo abulqaasim hibat ullahi alimaam alalikai yani aabari ayaa ka mid aha culammada shawaaficda ee kutubtan qortay kitaabka uu leeyahay yani ilaa an mujallad camal an mujalladuu ka kooban yahay waxaa la yidhaha sharxu usuuli ictiqaadi ahli sunna waljamaca min asaxaabati wataabiciina lahum waman bacdahum kitaabkaasaa laydhaha usuulu ictiqaadi ahli sunna waljamaca ayuu sharxayaan kitaabkaasuu leeyay hibat llahi lalikai baa la yidhahda waxaa ka mid ah sheekhulbukhaari shiikha ah bukhaari shiikhiisa ah oo tilmiid shaafici ahaa ardaygii shaaficibuu ahaa waxaa la yidhaahdaa abubakar alxumaydi waa bukhaari kitaabka xadiidka koobaad oo ku bilaabay shiikha iska lahaa wey xumaydi waa taqaanaa kitaabka inama alacmaalu binniyaat xadiidka ah shiikha uu ku bilaabay shiikhiisa koobaad ooba bukhaariga ku bilaabay waa ardaygii imaam shaafici wey imaam shaafic ardadiisu ka mid aha wuxuu leeyay kitaab la yidhahdo usuul sunna ayuu leeyahay kitaab usuul sunna la yidhahduu leeyahay oo masalada ahlu sunnaha uu ku taqriirinayo caqiidadoodii waxaa ka mid ah yani maaragtay sheekha la yidhaahdo cuhmaan ibni saciid addaarimi alimaam daarimiya loo yaqaanaa wuxuu leeyahy kitaab la yidhaahda alradd cala aljahmiya jahmiyada uu ku radinaya kitaab dhanbuu ka alifay oo leeya araddu cala aljahmiya la kitaab kaloo la yidhaahdo kitaabu naqdi cala albishri almiriisi aljahmi alcaniid fii ma cala allahi caza wajalla min altawxiid waxaa iska leh yani cumaan ibni saciid addarini wuxuu ku radinayaa bishr almiriisi oo muctasiliga ahaa ee weliba uu ku tilmaamay alcaniid waa nin aad u madax adka cinaad badnaa ku been abuurtay ilaahay subxaana watacaala tawxiidkiisa ku been abuurtay risaaladan oo ku leeyahay oo allifay weyaan waxaa ka mid a culummada shawaaficda ee qortay madhabkan qortay waxaa ka mid a kitaabka sheekha la yidhahda abubakar ibn abi shayba oo ahaa bukhaari shiikhiisii muslim shiikhiisii abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa'i shiikhoodii ahaa sheekhaas baa ka mida kitaabuliimaan kitaab la yidhahda u leeyahay oo masaladan uu kaga hadlayo aad iyo aad maaragtay oo ahlu sunnaha ku taqriirinayo waxaa ka mid ah risaala fi sifaat oo imaam daaru qutni uu leeyahay abulxasan risaala asifaat fi sifaat la yidhaahda buu leeyahay oo isaguna oo min culamaa shaaficiya ka mid aha culamada shawaaficda buu ka mid aha ahluxadiidka ahaa ayuu ka mid ahaa waxaa ka mid ah khatiibu albaqhdaadi risaalo yar uu leeyahay risaala fi sifaat la yidhaahdo ayuu leeyahay isagana min culamaa shaaficiya oo ka mid ah waxaa ka mid a ah inkastoo la yidhaahdo shaafici buu ahaa maya xambali buu ahaa la yidhaahdo sheikhlil alaajuri oo kitaabka ashariica laydhaha iska leh mar waa shaafici bay leeyi marna waa xambali buu ahaa bay leeyihin calaa kulli xaalin culummadaas ahlu ah kutub caqiidaa iyo towxiid baab sunna baab bay ku qoreen bay wax ka wada qoreen xanaabiladana xadid wala xarij kutubta ay ka qoreen lama koodi karo madhab alxanaabila kutubta culammada xanaabilada ay qoreen lama qiyaasi karo imaam axmed ibn xambal kitaab layidhaha usuul sunna buu leeyahay usuul sunna oo asagaba intaanoo kale aan ka weynayn buu leeyahay oo usuushii sunnada ahlu sunnuhu ay lahaayeen oo ku ihbaatinayo ku sugayo wa kadalika wiilkiisa cabdulaahi bn alimaam ibni axmed isagana kitaab assunna la yidhahda buu leeyahay oo matbuucahoo jira weeyaan waxaa ka mid ah alimaam alkhalaal abubakr alkhalaal kitaab asunna la yidhaahda buu leeyahay asunna lilkhalaala loo yaqaana culammadii wuxuu ka mid yahay xanaabilada buu ka mid yahay madhabka ahlu sunnaha siday shawaaficda ahlu u taqriiriyeen buu u taqriirinayaan kulligooda iskuma khilaafaan waxaa la mid ah oo culammada kutubta qorta ka mid ah alimaam albarbahaari oo culammadii ka mid ahaa xanaabilada ka ah kitaab sharxu sunna la yidhaahda buu leeyahay isagana waxaa ka mid a ah ibnu alxambali ayaa ka mid ah culammada xanaabilada ka mid ahaa kitaab la yidhaahdo alibaanat suqraa iyo alibaanat lkubraa buu leey labadaas uu leeyahay yacni labadaas kitaab ayuu qoray waxaa ka mid a ah ibnu manda kitaab la yidhaahdo wuxuu leeyahay altawxiid kitaab la yidhahdo aliimaan kutubtaasuu qoray oo ku saabsan waxaa la mid ah xanaabilada waxaa ka mid ah abunasri assijzi oo isagana kitaab layidhaahda alraddu calaa man ankara alxarfa waasawt yacni qur-aanka marka laga hadlayo xuruuf iyo sawt ma leeyahay kalaamka ilaahay ahlubidaca waa diidaya kitaab uu ku radinayo man ankara alxarfa wasawt abunasr assijzi ayaa uu leeyahay xanaabilada yani waxa waaye aaday u qoreen wakadalika axnaafta wakadalika maalikiyada maalikiyada waxaa ka mida ah risaalada maarata alimaam kayrawaani eh, oo qoray eh, waxaa la mida axnaaftu ah aad ogtihiin kitaabka taxaawiyaha la yidhaahdo alimaam taxaawi oo qoray kutubaha yani aaday u tira badan yihiin wax lasoo koobi kara maaha marka la rabaa maadaama dadkii ahlu sunnaha ahaa ee madaahibta u nisbo sheeganayay ama shaaficiye ha noqdeen ama xanaabila ha noqdeen ama axnaaf ha noqdeen ama maaragtay maalikiyiin ha noqdeene waxa weeyaan yacni ay caqiidadaas qoreen oo ynan isku khilaafsanayn yacni waxaa la rabaa kutubtaas marka in cinaayo khaasa la siiyo maxaa yeele waa shayga badbaadada ay ku jirta weeyaan intaas masaa-ishaas hadday tahay siyaasa sharciya hadday tahay tii caqiidadii iyo diinkii haddii uu yahay manhaj diiniya yahay intaba iyagaa laga faa'iidaysanaya badbaadada adduun iyo aakhara bidacda iyo ahlu zayqa ahlu dalaalka baa looga badbaadaa walidaalika dadka u taagnaa weligood inay ahlubidaca ay dadka ka qabtaan oo u caddeeyaan bidcadooda dadka sunnada difaaci jiray oo ahlubidaca ka difaaci jiray waa dadka ahluxadiidka weya dadka ahlu afarka la yidhaahda wey waa dadka ahlu sunnaha loo yaqaano ahlu sunna waljamaaca waa dadkaas weeyaan ahlu sunna waljamaaca waa la yidhaahdaa ahlu lxadiid waa la yidhaahdaa ahlulahraa la yidhaahdaa alfirqa annaajiya la yidhaahdaa altaa'ifa almansuura baa la yidhaahdaa yacni magacyadaasoo dhan ayay wada leeyihiin waa kuwa nabiyulaahi maxamed ou tilmaamay calayhi salaatu wasalaam uu yidhi xadiidkii abi sufyaan marka uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi diin xadiikaas abu sufyaan baa waxaa warinaya mucaawiya bn abi sufyaan oo warinaya man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi diin qofku ilaahay khayr la doono diinkuu fahamsiiyaa wa inamaa ana qaasimun wallahu mucti aniga waxaan ahay mid qaybiyo waxbaan idiin sheegi laakiin ilaahay baa bixiyo fahmiga iyo kasitaanka ilaahay baa bixinaya markaasuu yidhi walan tazaala طaa'ifat min ummatii daahiriina cala alxaqi laa yaduruhum man khaalafahum walaa man khadalhum xataa ya'tii amr ullah koox muslimiinta ka mida daa'ifaa lagu magacaabay ka suuli mayso inay xaqa u taagan yihiin weligood ay difaacayaan wax dhibayana ma jiro ciddii khudlaaniso hoojiso aanan u hiilinin oon garab siinin yacni cadowgooda uga gargaarin waxba u dhibi maayaan ciddii khilaaftana waxba uma dhibi karo ilaa qiyaamaha uu ka dhacana way jirayaan yay yihiin marka dadkaas daa'ifadaas daa'ifa almansuura la yidhaahdaa loo gargaaro waa dadka ahluxadiidka ah wey waa dadka ahlu aharka la yidhaahdo wey waa dadka ahlu sunnaha loo yaqaano wey walidaalika ayuu maaragtay imaamu axmed ibn xambal eh, alimaam yaxya bnu maciin yacni maxaa la yidhaahdaa alimaamu albukhaari alimaam yaziid ibnu haaruun a'immadaas markay sharxayaan xadiidkaas oo taa'ifa almansuura ka hadlayo waxay leeyihiin hum ahlulxadiidi hum ahlulxadiidi bay odhanayaan dad daa'ifadan loo jeedo waa dadka ahluxadiidka ah baa la yidhaahda ahluxadiidkaa la waxay leeyihiin qaarkood in lam yakuunuu ahla alxadiidi falaa adri man hum haddaysanba xadiidka daa'ifa almansuura haddaynan ahayn dadka ahlu xadiidka yani ciday yihiin maba garanaynaba cid kaleba yihiin maba jirta yani waa diidan yihiin dadka keliya sunnada u taagan oo difaacay waa dadka ahlu xadiidka wey waa dadka ahlu aarka wey saban kastana waa jirayaan lama waayo nabigaa yidhi lan tazaala daa'ifatun min ummati ka zuuli maayaan inay u taagan yihiin sunnada inay waxaad og tihiin maaragtay dadka ahlukalaamka markay soo baxeen oo bidacdu soo baxday banilcabaas wakhtigiisii mas'aladii ay muctasiladu iyo jahmiyadu ay ka dhaadhiciyeen maxaa la yidhaahdaa ma'muun oo markaasi ninkii ahaa khaliifada u ahaa muslimiinta markaa madaxda u ahaa oo yani maarata cabaasiyiinta ka tirsana ayaa fikraddii ictisaalka ku qancay way ka qanciyeen markay muctasiladii ka qanciyeen iyo jahmiyiintii ayuu kitaab ay qoreen kitaabkii ay qoreen baa aqaaliintii gobolladuu xukumayo dhan loo qeydiyey nin alla ninkii khilaafo waxa weeye oo culummada ahlu sunnaha ka mida ah. kitaabkaas waxaa ugu muhiimsan sifaatka ilaahay oo la inkiro la tactiiliyo waxaa ka mida ah qur-aankoo lagu sheegay inuu makhluuq yahay oo lagu qasbayo bay sameeyeen dowlad baana marka hawsha wadato culummada nin alla ninkii diiday dad badan baa la laayay oo laftiisa muxuu ahaa eh, waafiq miya mise muctasim buu ahaa saddex madaxa isku xigsatay ma'muun baa u horeeye fikraddan ka qancay muctasiliga ilaa uu ka dhintay fikraddaa wuu faafinaya waxaa ku xigsaday muctasim almuctasim billahi nin la yidhahda ku xigsaday bani cabaas madax u noqday cahdigii uu haysto dhan fikraddaanu faafinaya waxaa ku xigsaday alwaafiq billaah oo markuu kaa dhintay muctasim waafiq baa qabsaday ilaa uu ka dhinta fikraddaasuu faafinay markaasaa dadkii ahlu sunnaha ahaa mid la dilo mid maaragtay xabsi ku dhex dhinto oo la xabiso mid la garaaco mid dhulka laga cayriyo bay ka dhigeen ahlu sunnihii oo muctasiladii saasay dadku u galeen aada u baabi'iyeen xataa inuu waafiq ahaabaan dannigaygu u badan yahay yani maaragtay sheekh ahlu sunnaha ah inta loo keenay buu qur-aanka makhluuq miya mise maaha markaasuu yidhi maaha waa kalaam laysa bimakhluuqin markaasuu yidhi cid kaloo dilaysa male maanta aniga besa ninkan ilaahay ugu dhowaanay dilkiisa qur-aanka makhluuq wey inuu yidhaahdo anaa ilaahay ugu dhowaanay markaasaa ninka waa xirxiran yahay silsilada ku xirxiran yahay markaasaa inta maqaar loo fidiyey qofkaba la dilaayo maqaar bay u fidin jireen maqaarka dhulka inuusan dhiiggiisa gaarin baa la rabaa markaasuu asaga laftiisii inta u istaagay buu ninkii ahlu sunnaha ahay muxadidka ah meesha ku dilay saasay ahaayeen dadka marka la garaacay oo la xabisay oo silsiladaha lagu xiray imaam axmed bin xambal baa ka mid ahaa wuu diiday inuu qur-aanka waa makhluuq yidhaahdo waa la xabisay meesha ku xirna muddou meesha ku xirna sida maalan uu soo guurinayo yani maxaa la yidhaahdaa alimaam taarikhdo dhan baa qorto kutubta taarikhdo dhanaa qoran maalan alimaam dahabi kitaabkiisa siyar aclaam nubala buu kusoo guurinaya mujalladka ko tobnaad ayuu kusoo naqlinaya wuxuu leeyahay yani sanadkiisuu ku warinaya wuxuu leeyahy qaala alasamu xadaana cabaas duuri qaala samictu aba jacfar alambari waxaan maqlay abu jacfar alambari buu oranayo wuxuu leeyahay yaquulu lamaa xumila axmadu ilaa ma'muun ukhbirtu facabartu lfuraata ilaa imaam axmed marka ciraaq buu joogay markii xabsiga inta laga soo saaray ma'muun in loo geeya la raba ninkii muctasiliga dowladda muslimiinta markaa madaxda uu ahaa axmed ibni xambal inta lasoo qaaday loo keenay in la weydiiye la rabo oo calaamada dadkii loo kulmiyey muctasiladiina ay safan tahay in la weydiiye la rabo qur-aankuma makhluuq baa mise makhluuq ma aha ayaa abu jacfar alambaari wuxuu yidhi markaan maqlay axmed baa mahmuul loo soo qaaday yaan furaad waadiga la yidhaahdo ila laba waadi balaba waadi baa ku yaallo dijla iyo furaad marka furaad baa soo gooyey buu waxaan u imid axmed ibni xambal oo maaragtay xirxiran oo meeshii la keenay ayaan imid buu yidhi markaasaan fasallamtu calayhi waan salaamay buu yidhi a'immadii waaweyneed buuna abu jacfar ka mid ahaa markaasuu axmed ibn xambal wuxuu yidhi war abu jacfaro waa issoo dhibtay buu yidhi yacni maaragtay naftaadaa dhibtay maxaa soo doontay markaasuu wuxuu ku yidhi faqultu yaa haada wuxuu la hadlay axmed ibn xambal yaa haada buu yidhi anta alyowma ra'sun maanta adaa dadka ahlu madax u ah buu yidhi ahlu sunnaha adigaa madax u ah wannaasu yaqtaduuna bik dadkuna aday kugu dayan doonaan aday ku raacayaan fawallaahi lain ajabta ilaa khalqi alqur'aani layujiibanna khalqahu ilaahay baan ku dhaartay maanta markii lagu weydiiyo ninka madaxda madaxweynaha markii laguu geeyo oo hortiisa aad tagto masalada lagu weydiiye haddii aad jawaabto qur-aanku waa makhluuq haddii aad jawaabto buu yidhi dad dhan baa qaadanaya oo qur-aanku waa makhluuq odhanaya oo kugu raacay leanna maanta adigaa imaam aho ummaddii ay markaasuu wuxuu yidhi wain anta lam tujib layamtanicanna khalqun min annaasi kaiir haddii aadan jawaabin oo diiddo qur'aanku inuu makhluuq yahay oo tidhaahda alqur'aanu laysa bimakhluuqin qur-aanku makhluuq maaha aad tidhaahdana dad badan baa diidaya fikradda ictisaalka inuu qur'aanka makhluuq yaha diidi doono buu yidhi markaasuu yidhi wamaca haada faina alrajula in lam yaqtulka fa anta tamuut saasay tahay haddii aadan ninkan hadda laguu wado oo ma'muun ahoo boqorka ahi hadduusan ku dilin mar kastaba waa dhiman lahayd mar kastaba waa dhiman lahayd walaa budda min almowti dhimashana waa laga maarmaan waa laabud waa dhimanaysaa buu leeyay markaasuu uma qaala yani walaa budda min almowti buu yii markaasuu yidhi fattaqi illaaha walaa tujib ilaahaybaa ilaahay ka cabso ha jawaabin qur-aanku waa makhluuq marna ha dhihin dhanka diid inuu qur-aanku makhluuq yahay markaasaa axmed ibn xambal kelimadii sheekhaas abu jacfar u soo jeediyey ayuu la ilmiyey wuxuu leeyahay fajacala axmedu yabki markaasu wuxuu leeyahay axmed ibn xambal maa sha allah kelimadaas aadu ugu bogi maa sha allah buu yidhi markaasuu ku celiyo yidhi yaa abaa jacfar acid calay mar kale haddana igu celi kelimadaas aan dhegaysta mar kale markaasuu faacadtu calayhi waan ku celiyey markaasuu fayaquulu maa sha allah yani mas'aladaas oo khalqi lqur'aan ilaahay wuxuu ku baabi'iyey a'immadii ahlu sunnaha ahayd ayaa mowqif adag ka istaagtay ahlu sunnihii culammada ahluxadiidka ahaa dadka difaacaya ayagii ahayd ilaa markuu waafiq dhintay ayaa marka nin mutawakil la yidhaahdaa qabsaday mutawakil baa marka dadka ahlu sunnaha u gargaaray ahlu bidiciina qamciyey markaasay ahlu sunnihii waxay noqdeen seeftoodii maarata kor ay u soo baxday weyaan alimaam cali bnu lmadiini shaykhu lbukhaari wuxuu akhrinaya wuxuu leeyahay markuu axmed ibnu xambal ka sheekeynaya bukhaari shiikhiisa weeyaan wuxuu leeyahay acaza allahu diina bisidiiqi yowma ridda ilaahay diinkan wuxuu ku ciseeyey abubakar sidiiq maalintii markii nebilaahi maxamed ilaahay u oobsaday oo asaga uu madax noqday waa kuwii qaarna ridoobeen qaarna sakadii diideen carabihii iska laabteen qaarna murtadiin noqdeen oo qaar ay maarata nebinimo sheegteen qaarna ay sakadii diideen abubakar waa u istaage waa la dagaalamay waa ku soo celiyey ilahay waa ku soo celiye buu leeyay acaza allahu diina diinta islaamka ilaahay wuxuu ku ciseeyo sabab uga dhigay inay cisowdo asidiiqa yowma ridda maalintii riddada ilaahay abubakar sidiiq buu uga dhigay buuli wa biaxmeda yowma almixna maalintii mixnadii khalqilqur'aan ay timidna ilaahay diinkiisa wuxuu ku ciseeyey axmed ibni xambal raximah llahu yani ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariistee ayuu maaragtay ilaahay ku cisiiye buu oranay marka ahlu kalaamka nimanka la yidhaahdo firqooyinkaasoo dhan waa aan soo tirinay waa ahlulkalaam ahlulkalaama la yidhaahda falsafadii griiga falsafadii yani romaanka falsafadii buudiyiinta ay lahaayeen iyo waxaasoo dhan bay inta ictinaaqeenay qaateen bay diin ka dhigteen ilaahiyaadkoodii markaasay kitaabkii qur-aanka iyo sunnadii nabiga diideen culummada ahlu sunnaha siday u ridin jireen imaamu shaafic raximahullah imaam shaafici markuu imaam dahabi u tarjamaynayo ka hadlayo aqwaasha uu ka soo guurinayo waad yaabaysaa ahlukalaamkasoo ula dagaalami jiray ardaygiisa la yidhahda sheekh alimaam rabiic ibn sulaymaan almuraadi oo talaamiiddiisii masad ou ku lahaa ka mid ah imaam shaafici yaa wuxuu leeyahay qaala shaaficiy imaam shaafic wuxuu yidhi markuu ahlukalaamka iyo ahlubidaca radinay laan yalqa allaha alcabdu bikulli danbin ila shirka khayrun min an yalqaahu bishayin min alahwa qofku inuu ilaahay la kulmo addoonka dembi kasta isagoo wato inuu ilaahay kula kulmo oo aan shirki ahayn wixii shirki ka soo haray inuu ilaahay kula kulmo baa waxay ka khayr badan tahay inuu ilaahay isagoo bidac rumaysan oo cilmulkalaam rumaysan falsafadihii rumaysan inuu ilaahay hor istaago taasaa maaragtay yani wuxuu leeyahay dembigaas baa khayr badan inuu ilaahay hortiisa la tago waxay ka khayr badan tahay inuu ahwaa ilaahay hor istaago bidcooyin iyo cilmulkalaam iyo falsafad isagoo wato bal wuxuu dhihi jiray sida abu daawuud iyo ibn abi xaatim ay ka soo guurinayaan yacni maaragtay abu thawr oo talaamiidii imaam shaafici ardadiisii ka mid ahaa wuxuu leeyahy samictu shaaficiya yaquul imaam shaafic oo odhanaya baan maqlay martadaa axadun bilkalaami fa aflaxa qof cilmulkalaam dusha saartay oo go' ka dhigtay oo aaminay ma jiro oo liibaanay oo guulaystay maba jira buu leey weligii ma guulaysanayo wuxuu dhihi jiray alimaam maarata imaam shaafici raximahullahu oo hadalladiisa ay ka mid yahay sidoo uu ka soo guurinayo moxamed ibni cabdillaahi bni xakam ayaa wuxuu leeyahay samictu shaaficiya yaquul imaam shaafic oo odhanaya baan maqlay low yaclamu annaasu maa fi alkalaami waalahwaa'i lafaruu minhu kamaa yafiruuna min alasadi hadday dadku ogaan lahaayeen cilmulkalaamka iyo bidcooyinka iyo ahwaada waxa ku sugan oo dhib ah iyo shiddada ku sugan hadday ogaan lahaayeen sida ay libaaxa uga cararaan bay cilmulkalaamkan uga carari lahaayeen falsafada ma aadeen ma dabagaleen weyaan ma qaateen waa ka fogaan lahayen sunnada iyo kitaabka iyo sunnaday ku gaabsan lahaayeen kitaabka iyo sunnada fahmigii saxaabada bay ku gaabsan lahaayeen ma ay qaateen weyaan wuxuu leeyahay imaamu shaafici raximah ullahu hadalladiisa waxaa ka mid ahaa wuxuu dhihi jiray yacnii qofka ahlubidaca iyo ahlulahwaaga sida ibn abi xaatim uu ka soo guurinayo can yuunus asadafi ayuuna ka soo guurinay almisri oo talaamiiddii imaam shaafici ka mid ah ardadiisi ka mid a ah, wuxuu leeyahay qultu lishaafici imaam shaafican waxaan ku idhi wuxuu leeyahay buu yidhi quulu low ra'aytu saaxiba hawan yamshi cala almaa'i maa qabiltuhu lays ibnu sacdi baa wuxuu leeyahay buu yidhi saaxibkeen haddaan arki lahaa nin ahlu bidaca oo yacni biyaha korkooda ku socdo webi ama bad korkeed ku socdo soo wax mucjizaadna lama noqoteen hadaan annaga haddaan arki lahayn mucjiza ninka awliya waan dhihi lahayn badda korkeedu ku socda haddaa arag waa awliyan odhanay wuxuu leeyahay kamaba aqbaleen waxuu diin wato isagoo hadduu badda ku kor socdo xataa diinku wataba kama aqbaleen marba hadduu saaxibulbidca yahay markaasaa imaamu shaafic uu ku yidhi qasara layd hadalka waaba gaabi wuu yareey taqsiir buu ku sameeyey low ra'aytuhu yamshi fi lhawaa'i maa qabiltuhu asagoo duulaya keligii haddaaban arki lahaa dad iska daay hawada asagoo ku duula haddaan arki lahaa maba ka aqbaleen wuxuu wato diin uu ka dhigaayo maan aqbaleen buu leeyay annagana waxaan leenahay ninkii duulo waxawaaye maasha allah awliyo waa la dabagela wuxuu doona ha aaminsanaado sidoo kaleeto imaam ahlubidaca xukunkooda markuu ka sheekaynayo wuxuu odhan jiray yani imaamu shaafici xukmii fii ahli lkalaami dadka ahlukalaamka aniga xukum haddii la yidhaahda buu yidhi waxaan ku xukumi lahaa buu yidhi an yudrabuu wayuxmaluu cala alibili wayutaafu bihim fi lqabaa'ili wayunaadaa calayhim hada jazaau man taraka alkitaaba wasunna wa aqbala cala alkalaam yacni aniga xukmi haddii laydhihi xukunkaygu wuxuu ahaan lahaa buu yidhi in la garaaco dadka ahlu bidaca oo markii la garaaco dabadeed awr korkeed la saaro rati la dul saaro qofka ahlubidaca ratiga inta la saaro qabaa'ilka lagu wareejiyo maalinba isagoo oo ratiga korkiisa saaran oo la garaacayo majluud ah lagu wareejiye qabaa'ilka meelaha ay degeen xaafadaha lagu wareejiyo oo nin maarata naadiyo la raaciyo la yidhaahdo haada jazaau man taraka alkitaaba wasunna wa aqbala alkalaama waxa weeye qofka ka tegey kitaabka iyo sunnada oo cilmulkalaamka qaatay iyo falsafada raacay bidcooyinka la yimid iyo ahwaaga jazihiisu waa sidaas aniga xukumkaasaan ku xukumi lahaa buu leeyay marka ahlu sunnaha sidaas bay ahaayeen way ka digi jireen ahlu bidaca aad iyo aad ayay iskaga ilaalin jireen cilmulkalaamka aad bay iskaga ilaalin jireen yacni marna ma ogolaan jirin dadkana uma ogolaan jirin marka annaga hadda maalan shawaaficda shaaficiyada dadkeenna soomaalidu madhabka shaaficigay maarata u nisbo sheegtaan shawaaficda dadka culummadii dambe muta'akhiriinta ahaa ee kutubta qortay caqiidada diiwaanisay oo caqiida alashaacira samaysay waxay ku diiwaaniyeen oo kutubtii ku qoreen madhabkii ahlu sunnaha iyo shawaaficdii a'immadoodii iyo kuwa hadda diiwaansan waa iskhilaafsan yihiin kutubtii qoreen oo ahlu sunnihii hadda culammadii aan ka soo sheekaynayn iyo kutubaha dambe alcaqaa'id sabca loo yaqaano la akhristo hadda sunuusiyaha ka mid ah khariidatulbahiya ka mid ah waxaa ka mid ah kitaabka jawhara tawxiidka waxaa ka mid ah maaragtay maxaa la yidhaahdaa kutubta lilcaqaa'id sabca loo yaqaano badul amaalka ka mid ah kutubahaas markaad fiirisid waxay ku samaysan yihiin in badan dadka ahlu ka raacay muctasiladii afkaartoodii jahmiyiintii waxa badan yani maaragtay qadariyadii qaybo badanay ka raacsan yihiin baynama ay diidan yihiin ay ka soo horjeedaan muctasilado kale lama tuso haddana muctaqadkii ah, markay maala baabka sifaatka marayaan muctaqadkii ahlu sunnaha waa ka leexanayaan culummadii shawaaficda madhabkooda ay alifeen waa ka leexanayaan waa ka wareegeen madhab kale alifayan insha allahu tacala kitaabkeenna ayaan ku dhex arki doonaa biidn illahi tacala bismi illahi raxmaan raxiim bismi illahi raxmaan raxiim sheekhu kuma qorin laakiin ninka waxaa iska leh muxaqiqa ayaa meesha bismi illahi raxmaan raxiim ku bilaabay cinwaanka marka meeshan loo bixin kara waa itibaacu alkitaabi wasunna kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga raacitaankeeda ayuu sheikhu u horumarinaya wuxuu yidhi sheekha abubakar alismaaciili raximahu llaahu iclamuu ogaada raximana allaahu wa iyaakum raximana allaahu ilaahay hanoo naxariiste wa iyaakum idinkana allah idiin naxariiste ogaada anna madhaba ahli lxadiidi ahlxadiidka madhabkoodu madhab waxaa la yidhaahdaa dahaba fulaanun madhaban markaa tidhaahdo hebel wadou marayo wuu tegay waay wadadii ou maray wixii ou qoray oo ka diindhigtay baa loo jeeda ahluxadiidka madhabkoodii ay ka diindhigteen madhabkii ay ku tageen ahlulxadiidku waa kuwe ahli sunnati waljamaaca soo ma jeedi magacaas nin walba iska sheeganaya waxaa weeye ahli sunna waljamaaca la yidhaahda dadka ahlu la yidhaahda waa ahlulxadiidka wa kuwaas madhabkoodu waxa weeye aliqraaru billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi halkaasuu yidhi marka ahlu sunna waa kuwey waa in la qeexo way ahlu sunna culammada waxay ku qeexaan asalka waxaa la yidhaahdaa hum asxaabu rasuulillaahi sala allahu calay wasalam saxaabadii nebiga calayhi salaatu iyo saxaabada dadkii raacay diinkoodii ilaa qiyaamaha laga gaaro yacnii saxaabada waxay ku raaceen maa kaanuu calayhi min addiin ilaa qiyaam saaca cid alle ciddii saxaabada raacdo waxa weeye waa min ahli sunna ahlu sunna buu ka mid noqona waljamaacana waxaa loo jeedaa aljamaaca marka la leeyahay hum lmujtamicuuna calaa maa kaana calayhi saxaaba waa dadka ku kulmo wixii saxaabada diin u ahaa ka diin dhigto waa ku kulmeen iskuma khilaafin kuma kala tegin sida firaqa kale iskugu khilaafeen yacni hadda markaa soo qaada khawaarijta kutubta taariikhda khawaarijta ka sheekaynaysa markaa soo qaadin intaasoo firqay u kala jabeen kitaabka uu leeyahy abulxasan alashcari oo la yidhahdo maqaalaat alislaamiyiin wakhtilaaf almusalliin markaa akhriso waad yaabi khawaarijta inta ay u qiibsan yihiin boqol firqo oo midba midda kale ay lacnadayso ayay u qaybsameen ahlu sunnahu ahluxadiidka ma qaybsamaa ma qaybsamayaan muctasilada intaasoo firqay u qaybsan yihiin raafidada shiicada intaasoo firaq bay u qaybsan yihiin ahlbidaca saasa u qaybsamaa laakiin ahlu sunnahu marna ma qaybsamaan marka waa maxay ahlu sunnati waljamaca la yidhaahda waxa weeye hum lmujtamicuuna calaa maa kaana calayhi saxaaba saxaabada wixii diin u ahaa dadka ku kulmo ayaa la yidhaahdaa yani maaragtay aljamaaca la odhanaya weyan sidaa darteed ayagu isma khilaafin diinkana ma aynan ku kala tegin siday ahlubidaca ay ugu kala tageen oo kale iyo ahlulahwaaga ay ugu kala tageen ma aynan ku kala tegin wey wuxuu yidhi iclamuu ogaada raximana allahu ilaahay hanoo naxariiste wa iyaakum idinkana allah idiin naxariiste anna madhaba ahli lxadiidi ahlu xadiidka waddada ay ku tageen iyo dariiqadooda diinta ahaa ahli sunnati waljamaaca sunnada ahalkeedii iyo jamaacatu lmuslimiin ahaa madhabkoodu inuu yahay al aliqraaru qiritaan bilaahi alla la qiro wa malaaikatihi malaaigtiisa la qiro wa kutubihi kutubtiisa la qiro wa rusulihi rusushiisa la qiro waa taa weeyaan waa xadiidkii iimaanka ka hadlayey xadiidii maaragtay imaamu muslim fii saxiixii ku wariyey xadiidu jibriil nebiga markuu jibriil malkuljibriil markuu nabiyulaahi maxamed u yimid oo su'aalaha weydiiye waxaa ka mid ahaa akhbirnii can iliimaan islaamkiiba weydiiyey iimaankiiba weydiiyey ixsaankiiba weydiiyey qiyaamihiiba weydiiyey ashraad alqiyaamaba weydiiyey waxyaalo badanoo su'aalay markaasuu wuxuu yidhi akhbirnii can aliimaani iimaanka iiga waran markaasuu yidhi aliimaanu an tu'mina billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhiri wa bilqadri khayrihi wa sharihi yacni lixdaas arkaanta iimaanka ah inuu qofku ictiqaadiyo waa usuusha ahlu sunnaha w soo ahlu sunnaha madhabkay ku tageen waa in arkaanul iimaanka la qiro wey aliqraaru qiritaan bilaahi alla la qiro oo ilaahay subxaana wa tacaala inuu khaaliqu haadalkoon yahay asaga cibaadada leeyahay wixii ka soo haray addoommo u yihiin ilaahay asmaa iyo sifaad wanaagsan uu leeyahay inuu qofku qiro baa la rabaa malaa'igtiisi inuu qiro baa la rabaa oo u qiro inay yihiin malaa'igta inay yihiin cibaadullaahi almukramuun addoommo ilaahay oo la karaameeyey inay yihiin kutubta ilaahay uu soo dejiyey yani malaa'igtaasin inay yihiin siduu ilaahay ku sheegay laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun dad aan gafaynin wixii la amro aan ku caasinaynin wixii la farana samaynay inay yihiin kutubta ilaahay uu soo dejiyey oo afarta ahee yacni zabuur iyo towraad iyo injiil iyo qur-aanka u dambeeyo inuu ilaahay soo dejiyey inuu qofka aamino suxufta inuu rumeeyo wixii diinka lagu sheegay inuu rumeeyo baa la rabaa rususha ilaahay uu soo diray inaan ayadana rumayno ayaana laka rabaa weye iqraar la rab intaas ilaahay baa noo sheega waa inaan qirno weye waxaa kaloo ka mid a madhabka ahlu sunnaha faqradii koobaad taasuu ka dhigay faqrada labaad wuxuu leeyahay wa qabuulu maa nataqa bihi kitaabu ullahi wamaa saxat bihi alriwaayatu can rasuuli illahi sala allahu calayh waali wasalam laa macdila cama warada bihi ولا سبيل إلى رده id kaanuu ma'muuriina biitibaaci alkitaabi wاsunna madmuunan lahum اlhuda fiihima mashhuudan lahum biana nabiyahum sal اllah alayh wasalam yahdi ila siraadi اlmustaqiim muxadariina min mukhaalafatihi alfitnata wاlcadaab alaliim midda labaad waxa weeye oo madhabka ahlu sunnaha ah ahluxadiidka ah ahlusunna waljamaaca ah qabuulu maa shay aqbalidii nataqa uu ku hadlay bihi shaygaba kitaab ullahi tacaala ilaahay kitaabkiisa uu ku hadlay yani wixii kitaabka lagu sheegay wamaa saxat bihi ariwaayatu can rasuuli illahi sal allahu alayh ali wasalam nabiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam riwaayada xaggiisa ka ansaxday xadiidka ka ansaxay oo ka sugnaaday in qofka uu qiro ou aqbalo yani soo itibaaci maaha kitaabka ilaahay sunnada nabigiina aqbasho ma ahaanin wey yani laa macdila mawjuudun wey camaa shaygii laga leexdo warada bihi yani kitaabka iyo sunnada ku soo arooray in laga leexda ma aha awaamirtii nawaahidii muctaqadkii inaanan marna laga leexanin baa la rabaa walaa sabiila ilaa raddihi radin in la radiyo na maaragtay lama radin karo wax wadaahay leedahay lama arko walaa sabiila wadana ma ahanin ilaa raddihi yacni waxa kitaabka qur'aanka iyo sunnada nebiga ku soo arooray radinteeda in la radiyana wada uma leh weeye id maxaa yeelay kaanuu waxay ahaayeen dadka muslimiinta ahlu sunnaha laga hadlaya ma'muuriina kuwa la faray bay ahayd maxaa la faray biitibaaci alkitaabi wasunna kitaabka qur'aanka iyo sunnada nebiga raacitaankeeda ay raacaan kuwa la faray waay waana la amray ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikuma ilaahay leeyahay nabilaahi muxamed wuxuu leeyahay yani taraktu fiikum shay-ayni ma in tamassaktum lan tadiluu bacdii abada kitaab allahi wa sunnatii waa la isfaray marka raacitaanka kitaabka qur'aankii sunnada nebiga inaan raacna nala faray madmuunan lahum ayagoo loo ballan qaaday loo damaanad qaaday alhudaa fiihimaa hanuun ay ku hanuunaan ayaa loo ballan qaaday qofka ilaahay kitaabkiisa raaco sunnada nebiga raaco waa hanuunaya ilaahay baa u ballan qaaday markuu qofku ku dhaqmo kitaabkii sunnada inuu ilaahay hanuuninaayo fii suurati taha allah muxuu leeyahay faimaa yatiyannakum minii huda faman ittabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqa qofka hanuunkayga raaco markuu u yimaado falaa yadilu walaa yashqa mana dhumo baadi ma arko oo adduunkii baadi ku dhumi maayo walaa yashqaa mana hoogo laa fi dunya walaa fi alaakhira labada midna kuma hoogayo dhib iyo arki maayo weyaan marka yani madmuunan lahum alhudaa fiihima waa loo ballan qaaday waxaa ilaahay u damaanad qaaday raacitaanka kitaabka qur'aanka qofkii raaco inuu ilaahay hanuuninaayo ayaa loo ballanqaaday mashhuudan lahum kuwa looga markhaati kaco wey waxaa looga markhaati kacaya bianna nebiyahum nebigooda calayhi salaatu wasalaam yahdi inuu hanuuninaayo nebiga ilaa siraatin mustaqiim waddo toosan inuu dadka ku hanuuninayo nabilaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam dadka ayuu hanuuniyaa wada toosan buu ku hanuuniyaa hidaayada marka maxaa loo jeedaa ila ilaahay baa qur-aanka ku yidhi wainaka latahdii ilaa siraadin mustaqiim nabi maxamedo waxaad dadka ku hanuuninaysaa wadda toosan baad ku hanuuninaysaa ayuu rabbi leeyahay wadda toosan baad dadka ku hanuuninaysaa hidaayada labaa loo qaybiyaa hidaaya oo nabilaahi maxamed ou leeyahay iyo hidaaye alla keliya khaas u ah soo uma jeedo oo nebiga aan loo ogolayn keyrkiina iska badaaba maxaa yeelay hidaaye waxaa jirta rabbi keliya oo la gooni yahay hidaayada ilaahay keliya ou leeyahay waxaa la yidhaahdaa waa hidaayatu tawfiiq waafajinta qofka iimaanka la waafajiyo khayrka ilaahay oo waafajiyo qalbigiisa iimaanka loo geliyo waa hidaaya min allah ilahay keliya iska leh nabiga waa loo diiday calayhi salaatu wasalaam adeerkiisu isku dayay inuu hanuuniyo abu aalib oo ku yidhi yaa cammii qul lii kalima kalimatan uxaaju laka biha cind allah ilahay agtiisa kelimad aan kaaga yani aan kuugu markhaati kaco ii dheh oo laa ilaaha ila allah markuu diiday oo uu ku dhinto abu aalib calaa millati cabdilmualib isagoo le ou dhintay oo nebiga uu ka diiday allah waatan uu aayaddaa soo dejiyey innaka laa tahdii man axbabta walaakin allaha yahdi man yashaa hidaaya nebiga loo diiday allah baa iskale in qofka iimaanka qalbiga loo geliyo allah baa iskale amaa nebiga calayhi salaatu wasalaam hidaayadiisa waa hidaayat dilaala walbayaana la yidhahda dadka inuu xaqa u caddeeyo oo isagoo xaqiyo saafiya oo hordhigo qofku ama ha qaato ama ha ka tago liyahlika man halaka can bayina wayaxyaa man xaya can bayina waa taa weeyaan marka wuxuu leeyaha mashhuudan lahum dadkii kuwa um, ahlu sunnahi loo ballanqaaday wey macnaha looga markhaati kacay wey mashhuudan lahum looga markhaati kacay bianna nabiyahum sala allahu calayh nabiga calayhi salaatu wasalaam yahdi inuu hanuuninaayo ilaa siraatin mustaqiimin wadda toosan inuu dadka ku hanuuninayo oo tusayo xaqii weya muxadariina ayagoo ah kuwa laga digay fii mukhaalafatihi nabiga khilaafidiisa ay khilaafaanna looga digay dadka waa looga digay muslimiinta itibaaca la amray inay nebiga khilaafaanna waa looga digay maxaa looga digay hadday nebiga khilaafaan muxadariina kuwa looga digay wey fii mukhaalafati khilaafidiisa nebiga ay khilaafaan alfitnatabaa looga digay fitna baa looga digaya waalcadaab alaliim cadaab aliim ahna oo xanuujiyana waa looga digaya wey marka cid alle ciddii khilaafto nabilaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam adduunka fitnu ku dhaca aakharana cadaab aliima buu leeyahay fitnada hadda waxaa loo jeedaa wa azayqu warujuucu can alislaam yani bimacna shirki baa la yidhaahdaa waa in islaamka laga leexdo qofku dalaal uu ku dhaco markuu hadyiga nebiga khilaaf uu ka weecdo dalaal buu ku dhacaya waa baadiyoobaya weye shirki inuu ku dhacaana la arkaa walidaalika allah wuxuu leeyahay fii suuradan fii suurati nuur falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amri an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim walidaalika waxaa la yidhaahdaa aayaddaas imaam maalik imaamu daar alhijra imaam maalik ibni anas raximahullah ayaa waxaa u yimid nin baa u yimid markaasuu wuxuu yidhi waxaan rabaa buu yidhi ilan madiina muftigeedii buu ahaa maalik ibni anas wakhtigiisa isagaa mufti u ahaa oo marata su-aalaha diiniga ka jawaabi jira shiikha ahaa muxadidkana ahaa sheekhna ka ahaa inta u yimid buu yidhi waxaan rabaa buu yidhi inaan xarmado ee xagee baan ka xarmadaa yacni cumraan u socdaaye xagee ka xarmadaa ama xaj xagee baan aadaa markaasuu wuxuu yidhi min xayu axrama rasuulu llahi sal alla alay wasalam meeshuu rasuulka ilaahay ka xarmaday marka madiine ka timaada nebiga meeluu ka xarman jiray dulxudayfa la yidhaahdaa dilxulayfa tagoo miiqaadkii ka xarmo markaasaa ninkii wuxuu yidhi innii uriidu an uxrima min almasjidi min cindi alqabri waxaa rabaa buu yidhi aniga inaan ka xarmado masjidka nebiga aan ka soo xarmado weliba qabriga nabiga agtiisa inaan ka soo xarmadaan rabaa buu yidhi halka aan ka soo xarmado markaasaa imaam maalik wuxuu ku yidhi laa tafcal warniyo sidaa ha ka joogsa buu yidhi fa innii akhsha calayka alfitna waxaan kaaga baqayaa fitno ayaan kaaga baqayaa ee ha samayna sidaas ninkii su kaloo weydiiyeoo yidhi wa fitnatin haadihi maxay tahay fitnadaa iiga cabsanayso ood leedahay fitnan kaaga baqaya innamaa hiya amyaalun asiiduha waa dhowr mayl oo aan kordhiyey ma wax kaleaan siyaadiyey dulxulayfana madiina waa ka soo baxsantaha dhanka makay soo jirtaa dhanka maka ayay soo jirtaa xoogaa dhowr mayl ayaan siyaadsaday maxay tahay fitnada aad maaragtay leedahay waan kaaga baqayaa buuyi imaam maalik wuxuu ku yidhi waayu fitnatin acdam min an tara anaka sabaqta ilaa fadiilatin qasara canha rasuulu lahi sal lay slam war fitnada ka weyni maxay tahay fitnada ka weyn waa maxay inaad naftaada u aragto shay fadli ah oo nebiyulaahi muxamed uu ka gaabiyey inaad adiga uga hormarto fitnada ka weyn waa maxay fitno ka weyn ma jiro maxaa yeele nabiga intuu masjidkiisa ka soo baxo gurigiisa ka soo baxay oo dulxulayfa yimid oo ka xarmaday markaasuu halka aad adigana waxaa leedahay aan ka xarmanaya marka nebiga fadiilo uu ka gaabiyey la ajraad kororsanaysaay fadiilo uu ka gaabiye baad adiga kaga hormaraysaa buu yidhi marka fitnada ka weyn waa maxay markaasuu aayaddaa ku akhriyey falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amri an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim ha iska ilaaliyeen dadka nabilaahi maxamed amarkiisa khilaafayo inay fitno ku dhacdo fitnadu waa shirku wey yani wazayqu waay baadi dalaal uu ku dhaco aw yusiibahum cadaabun aliim ama cadaab aliima uu asiibo hada wabilahi towfiiq sal allah wslam cala nabiyina maxamedin ali sal